মুসলিমিনে কা وان سلاميك سيغان دينتي سهل قامي qur-aanka io sunnada janna xurulceen joogtewan salaamay kesigaan diintiisu halgaami qur-aanka io sunnada janna xurulceen joogte مسلمين كعاجلناه العين جوتي مسلمين كعاجلناه العين جوتي الله نغرغاري الله ندوراي رسول كان كداياني جنة حور العين جوتي رسول كان كداياني allah nu gargaari allah na dhowraaye rasuulkan ku daayaane janna xurul caan joogte muslimiinay ka caajana hurul caan walaalaheeyow baxne aawadan miidaane jihaadka aan aadne janna xurulcayn joogtewalaalaheeyow baxne aawadan miidaane jihaadka aan aadne janna xurulcayn joogte janna hurlaan allah amre diila gaaladan duulaanka dintani ku soo duuleen duli weeye dhiila allah amre diila gaaladan duulaanka dintani kusoo duuleen duli weeye diila muslimiinay ka caajana hurlaan joogte ಮುಸ್ಲಿಮೀನೇ ಕಾ ಜನ್ನ ಹುರುಳಾಯ ಜೋತೆ